allahu calayh wasalam masjidkaa lagu qaybsanayaa waxay dhaheen mar haddaad lacag raadinayseen haddee dhaxalka nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka raadsada way soo tageen oo masaajidkay imaadeen oo waxay arkeen sidan oo kale dad xalaqaad u fadhiya oo cilmi baranaya tukanhaya iswacadinaya iswaaninaya abu hurayrata waddadii buu sii istaagay markay soo noqdeen bay ku dheheen abu hurayra waadna waashay maxaa soo aragteen buu yidhi waxay u sheegeen waxay soo arkeen markaasuu yidhi oo nabigu ma wax kaluu ka tegey naxnu macaashira alambiyaa'i maa taraknaa sadaqa laa nuuraf maa taraknaa sadaqa annagu ambiye haddaanu nahay waxaanu ka tagno waa sadaqa waa sadaqa sadaradeed dhaxalkii nebi moxamed uu nooga tegay baan maanta qaybsanaynaa fahanii'an lakum mar labaad waxaan leeyahay hanii'an lakum inaad soo gasheen majtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illaahi qolo kuma kulmaan guri ka mida guryaha allah ayaga oo isxusuusinaya rabuulcizati jala jalaaluh ayagoo isxusuusinaya diintooda iyo iimaaniyaadkooda iyo aakharadooda iyo jannadooda iyo xisaabta ku imaan doonta ayagoo isxusuusinaya mas-uuliyaadka dusha ilaahay uu ka saaray ilaa malaa'igta ilaa malaa'ig baa samaawaadka ka soo degta nasalad calayhim asakiina horta deganaan baa ku soo degta raxmad ayaa daboosho oo samada ka soo degta ilaahayna wuxuu oogu faanaa malaa'igta asaga agtiisa joogta intaa ma dareensannahay marka koowaad waa wax aad iyo aada u wanaagsan weeye amaa kelimada aan jeclahay inaan dhaho inta badan waxay ku saabsan tahay haweenkeenna gabadha muslimadda ah gabadha muslimadda ah waa xaaskaagii gabadha muslimadda ah waa gabadhaadii gabadha muslimadda ah waa eeddada ayayda habaryarta xaawo haddayn jirin miyaan dhalan lahayn waa hooyadan xaawaa marka cidda maanta laga warramayo hooyadan xawaa iyo dowrka ay bulshada iyo mujtamaca ay ku leedahay ayaan doonayaa in aan wax ka tilmaamo haddii an la yidhaahdo xaq bayna u leeyihiin maxaa dhacay qur-aanka ayaa tilmaamay qiimaha dumarka suuratu nisaa suuratu rijaal weliyaa qur-aanku arkay weli qur-aanka lagu arki maayo suurat rijaal laakiin qur-aanka waxaa ku taala suuratu nisa suuratu talaaq ayadana magac kaley leedahay oo ah suuraddii gaabnayd ee dumarka iyo suuraddii dheerayd ee dumarka la kala dhahaa midda hore waa tee waa suuratu nisaa midda dambena waa tee waa suuratu talaaq ha la yaabina dumarka qur-aanka in badan oo ka mida ah ayuu alla ku sheegay oo ku sharfay oo ku sharxay maryama binti cimraana qur'aanka laguma sheegin maryama binti cimraana nebi ciise hooyadii qur-aanka meeqo meelood buu ku istaagay waxaad aqridaa suuratu aali cimraan oo waxaad aqridaa suuratu maryam bal ayada hooyadeed baa la tilmaamayaa oo qur-aanku tilmaamayaa ilaa haddii laga soo tago suuratu taxriim bal aqri gadaal baan kaga istaagi doonaa doonaaye waxaan doonayaa marka koowaad inaan dhaho qaala jala wacala walmuminuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd ragga mu'miniinta ah iyo dumarka mu'minaadka ah ayagaa walaalo ah ayagaa awliye isu ah ayagaa naasiriin isu ah ayagaa isu hiiliya ayagaa isgarab istaaga ayaga ayaa walaalo dhab ah qur'aankay ku taallaa suuratu tawba wlmuminuuna wlmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd qur'aanku wuxuu tilmaamayaa suurat laxzaab ina almuslimiina wاlmuslimaat tilmaamo cajaa'ib badan oo la tilmaamay ina almuslimiina wاlmuslimaati wاlmu'miniina wاlmu'minaati wاlqaanitiina wاlqaanitaati wاlصaadiqiina wاlصaadiqaati wاlصaabiriina wاlصaabiraati wاlkhashiciina wاlkhashicaati wاlmuتصadiqiina wاlmuتصadiqaati wاlصaa'imiina wاlصaa'imaati wاlxaafiظiina furuujahum wاlxaafiظaati wاlذakiriina allaha kaثiira wاlذakiraat acadda allahu lahum makfiraة waأjra cadiima aayaadka waxay tilmaamayaan darajaadka cibaadada qaybaheeda kala duwan hadday noqoto cibaado qaybaheeda kala duwan lianna cibaado maxaa la yidhaahdaa sida shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnuqayim iyo culimmadii qaybo badan oo ka mid a ah, cibaado waxaa la yidhaahdaa waa ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaahu min alaqwaali waalafcaali aldaahirati walbaatina idan cibaado waxaa la yidhahdaa shay walba oo alla jecel yahay raallina ka yahay haddaba cibaado walba oo alla jecel yahay raallina ka yahay rag iyo dumar ilaahay waa u simay sidqigaa ka mid a runtaa ka mida sadaqadaa ka mida cibaadadaa ka mida dikriga oo qur'aanku ogu wen yahay baa ka mid a natiijaduna hal meel bay ayaa la yidhi acadda allaahu lahum makfiratan wa ajaran cadiima qur'aanka rabbigeen subxaana wa tacaala si gooni abaa gabdhaha xil uu iskaga saaray sanadkii shanaad aan idin geeyo ee hijrada nabiga sala allahu alay wasalam nabiga iyo saxaabadiisa oo kun iyo afar boqolah ayaa cumrada aaday reer quraysheed baa ka hor istaagay xudaybiye meel la yidhaahdo ayaa heshiis adag saxaabada agtooda ka adag nebiga agtiisa ka fudud calayhi salaatu wassalaam innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan heshiiska marka la saxiixay aayaddaasa nabiga ku soo degtay sala allah alay wasalam heshiiska waxaa ka mid ahaa ninka soo ninka annaga naga soo taga quraysh haddaan nahay suhayl binu ibnu camr nin la yidhaahda baa gaalada xaggooda ka saxiixay wuxuu yidhi qofka annaga naga soo taga oo idinka idiin yimaada muslimiinay waa inaad noo soo celisaan qofkase idinka idinka soo taga idinma soo celinayno soo heshiis adag maaha wa maca daalika nabi maxamed waa ogolaaday sala allahu calayh wasalam laakiin yaa laga soo reebay qiimaha iyo sharafta rabbigan qur'aanka gabdhaha uu siiyey dumarka waa laga soo reebay ya ayuha aladiina aamanuu ya ayuha nabiy الnabiy إida jaءaka almuؤminaat yubaayicnak ya ayuha aladiina aamanuu إida jaءaka almuؤminaatu muhaajiraat muhaajiraat min daari اlkufri ilى daari اlislaam hadday kuu yimaadaan ma celiba maya maya maya ayaga gaalada looma celinayo famtaxinuuhun allahu aclamu biiimaanihin fain calimtumuuhuna mu'minaat suurat lmumtaxana falaa tarjicuuhuna ila alkufaar laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahun ilaa aayaadka ilaahay sheegay subxaana wa tacaala ayaga waa laga soo reebay waa lisharafihinna aayaddaa suuradda dhammaadkeeda lafteeda ilaahay si gooni a dumarka muxuu ku yidhi mataqaanaan yaa ayuha الnabiy إida jaءaka almu'minaatu yubaayicnaka clى an laa yushrikna biاllahi shayئa wla ysriqna wla yزniina wla yaqtulna أwlaadahuna wla yأtiina bbuhtani yftariinahu bayna أydiihina وأrjulihina wla yacصinaka fي macruufi fabaayichuna wاstغfir lahuna allah in allaha غafuur raxiim suuraة اlmumtaxana ayuu si gooniya ilaahay dumarka talooyinka iyo tawjiihaadka u siiyey subxaana wa tacaala qiimaha gabdhaha muslimaadka ah rabbigeen uu siinayo subxaanahu jala wacalaa waxaa ka mida nebiyullaahi muusa walamaa tawajaha tilqaa'a madyan qaala casaa rabbi an yahdiyanii sawaa'a sabiil xalay baa mu'aamaro loo sameeyey nebiyullaahi muusa nin baa u yimid ordaya muxuu ku yidhi xalay waxaa go'aan lagu gaadhay muusow in lagu dilo waa inaad ka baxdaa magaalada nabi muuse waa baxay calayhi salaau wasalaam asagoon garanaynin meel alla meeluu aado laakiin rabbigiibuu buu gacmaha u taagtay ma garanaysaa nabi muuse cidduu alle ku badbaadin doono laba gabdhood muujinaya gabadha muslimaddaa ah qiimaha iyo sharafta rabbigeen siinaya bal aayaadkan qur-aanka aan isla eegno suurat lqasas miya wlama twajha tilqaءa madyan qala casىa rabbi an yhdiyanii sawaء الsabiil wlama warada maaءa madyan wajada عlayhi umaة min الnaasi yasquun wwajada min dunihim اmra'atayni taduudaan qala ma khaطbkma qolta laa nasqi xataa yusdira aricaa wa abunaa shaykhun kabiir fasaqaa lahuma uma tawallaa ila adil faqaala rabbi inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir fajaa'atu ixdaahuma tamshi cala istixyaa qaala ina abii shucayb yadcuuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد an unkixaka ixda bnataya haatayn clى an taأjuranii ثamaaniya xijaj fain atmamta cashra famin cindik wma uriidu an ashuqa calayka satajidunii in sha allahu min asaabiriin qala dalika baynii wa baynaka ayama alajalayni qadayt falaa cudwaana calaya wallahu cala ma naqulu wakiil aayaadka qur'aaniga qalbiga daawada ku tallaalaya macaanida gabadha muslimadda iyo qiimaheeda tilmaamaya dhaalimiinta iyo shaqadooda caddaynaya qofka xakiimka ee caqliga badan ee xikmada badan caddaynaya qofku ilaahay tawfiiqda iyo wanaagga la doonay caddaynaya xishoodka gabadha muslimaddaa caddaynaya xikmada nebiyullaahi shucayb caddaynaya toosnaanta iyo istiqaamada midhaha laga goosanaya caddaynaya badbaadada koowaad waxaa iska lahaa laba gabdhood wuxuu ugu yimi laba gabdhood oo ragga aan soo dhexgelaynin oo arigii oo weliba ooman oo doonaya in ceelka lagu sii daayo iyo darka ayay weliba qur'aanku taduudaan dawdku waa shay qamaamaya oo aad xoog ku celiso shay doonaya inuu meesha galo ood xoog ku celiso taduudaan maxaa idinku dhacay qaala maa khatbukumaa aabbahaya waa waayeel wiil lama dhalin ragga inaan dhex gallana ma doonayno qur-aanku labadaa gabdhood saasuu qur-aanku ishaarayaa markay qiimaha iyo wanaagga ay yeesheen medhihii ka dhashayna nebiyullaahi muusa calayhi asalaamu calaa nabiyina wa calaa jamiici alambiyaa marka dambe waa kii guursaday ee nabiga laga dhigaye gabadhi iyo isagoo xayn adhi awata waa kii arkay dab meel ka baxaya kadibna gabadha ku yidhi halkan sii joog dabkaasaan dab nooga soo qaadayaaye arrinku dab ma ahe waa iftiin iyo nuur ilaahi ah waana meesha lagu yidhi ikhlacna calayka inaka bilwaadi almuqadasi tuwa yaa muusa inii ana rabbuk muusaw rabbigaa baan ahay halkaasuu nabi muuse nabi ku noqdoo waxyi ku soo degay sala allahu calayhi waaalih wasalam arrinkaasi sababka koobaad yaal ahaa iyo badbaadada intaa dhan labadaa gabdhood ee qiimaha badan ee wanaagga badan haddaba qur'aanku ayuha almuslimuun gabdhaha gabadha muslimadda ah qiimaha ayuu siinayaa daraba allahu mahala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa imra'ata luut kaanataa taxta cabadayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahuma falam yugniya canhuma min allahi shay'a waqiila dkhula annaara maca adaakhiliin ammaanta dhegayso gabdhahan dambe wadaraba allaahu maala liladiina aamanuu imra'ata fircawn gabadha gadaal baan ka sheegi doonaa in sha allahu tacaala qur'aanku haddaan wax yar u tilmaamo nabiga sala allah alay slam wuxuu leeyahay annisaau shaqaa'iqu rijaal annisaa'u shaqaa'iqu rijaal haweenku waa dumarka jeex ama qayb ka mida oo dee dumarka soo feedhi nebi aadam lagama abuurin xaggee laga abuuray xawaa soo nebi aadam feedhiisi lagama abuurin calayhi asalaatu wassalaam feedha ugu qalloocan baa laga abuuray nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam feedhiisii feedh qalloocan in laga abuuray macnaheedu ma inay gabdhuhu ceebaysan yihiin oy qalloocan yihiin afar labaatan saacbaa shay kastoo qalloocan ma foolxumuu faa'iideeyaa oo sunniyahaaganba way qalloocan yihiin waa quruxdaade maxaad ka tidhi kuwa waa qalloocan yihiin sooma artaan kuwa waa qalloocan yihiin sida bishay u samaysan yihiin ma quruxba mise waa foolxumo waa qurux wey in hooyadan xaawo laga abuuray feer qalloocan in naloo sheego xigmadda iyo macnaha ku jira waxay tahay in laguu sheego qofkani saad oola dhaqmi lahayd ragow qofkan dumarka ah feedh qalloocan baa laga abuuray feedhan qalloocanna ceeb ma aha laakiin adaa lagu barayaa laguu sheegayaa laguu tilmaamayaa farta lagugu fiiqayaa sida qof qalloocan aad oola dhaqmi lahayd laa akara walaa aqal haddaad damacdo inaad toosisana wax ilaahay qalloociyey waad kala tegaysaan qalloocaasna ceebku ma aha inay ceeb ku ahayn waxaad ku garanaysaa addunyaa mataac addunyadu waa wax yar oo biyo la cabi iyo waxay ishu aragto wey wa khayru mataaciha almar'a asaalixa adduunyada haddaad in uun ku noolaanayso raaxana aad doonayso inaad ugu noolaato gabadh wanaagsan oo saalixada ilaahay gacantaada soo geliyo qallooci aw marka soo raaxo laguma tilmaamin haddana qalooca marka ceeb kuma ah gabadha muslimadda ama qof kasta oo dumar ah laakiin adaa laguu sheegayaa qaabkaad oo la dhaqmi lahayd annisaau shaqaa'iqu rijaal haddaba gabdhaha muslimaadkaa ah, markii ay dareemeen in cibaadada intaa dhan lagu leeyahay ayaa waxay u jeesteen inay cilmi bartaan طalabu اlcilmi fariida calى kuli muslim gabarh kasta oo muslimana inay cilmi barato waa waxay gabdhuhu horumarka ay ku samayn karaan walidalika kama akhraja alimaamu albukhaariyu wa muslimu fi صaxiixayhima min xadiidi umi caiya gabadha umu caiya alansaariya ayaa waxay leedahay amaranaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed baana amray inaan ciidda la yidhahdo ciidulfitri iyo ciiduladxaa inaannu soo saarno xataa kuwa aan daahirka ahayn iyo gabdhaha guryahooda ku jira si ay uga qayb galaan khayrka dadka muslimiinta iyo dacwadooda iyo baryadooda markaasaa nabiga waxaanu ku nidhi yaa rasuul allahi mid annaga naga mida jilbaab iyo xijaab ay isku asturto ma haysato markaasuu nabigu yidhi walaasheed ha ka qaadato walaasheed ha siiso taa macnaheedu waa maxay sida ay dumarku ugu dadaali jireen inay xaadiraan muxaadaraadka iyo khayraadka iyo acyaadda iyo ciidaha ayay noo tilmaamaysaa taariikhdaas ayada ah walidaalika ayaa gabdhaha waxaa ka mid ahaa alfaqiihaat gabdha fiqiga loogu soo laaban jiray ka caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha caaisha binti abi bakr zawjatu rasuuli اllahi salى اllah alay salam waxaa ka mid ahaa qayb tafsiirka loogu soo laabto mufasiraat waxaa ka mid ahaa cilmu اlusuul qayb loogu soo laabto waxaa ka mid ahaa gabdho muxadiaad ah oo xadiidka rasuulka loogu soo noqdo sala allahu alayhi waaali wasalam xafsa binti siriin umulcaaliya mucaada binti cabdiraxmaan xadit walaa xaraj waxaa ka mid ah gabdho loogu soo laabtay xagga adabka iyo ashcaarta waxaa ka mid ahaa kuwa loogu soo laabto culuumta loo yaqaano culuum اlluga kaالnaxw الsarf sidaa daraaddeed ayaa culummada qaarkood ayagoo dumarka qiimahooda siinaya waxay ka alifeen kitaab khaas ah waxaa ka mida kitaab loo yaqaano taraajumu shahiiraati الnisa gabdhihii soo caanbaxay kitaab laga alifay oo uu leeyahay alxasan almacaafiri nin la yidhaahdo waxaa kaloo ka mid a ah balaaqaatu nisaa gabdhihii sawdkooda iyo codkooda iyo balaaqadooda wax ku gaadhsiin jiray ayaa ka mid ah ibnu tayfuur nin la yidhaahdo ayaa ka alifay waxaa kaloo ka mida ibnu cabdirabbi alandalusiy kitaabuu ka qoray oo la yidhahdo طabaa'icu الnisaa'i wma jaءa fiihina min cajaa'ibin waأkhbaarin waasraar yacni haweenka noocyaday u kala baxaan iyo طabaa'icdooda iyo wixii ku yimid oo cajaa'ib iyo akhbaar iyo asraar oo sir aho ku jirta waxaa kaloo ka mida ibnu اlmunajim albaqhdaadiy aw munjim kitaab uu u bixiyey annisaءu wma jaءa fiihin ibn اlcumariy waxaa ka mida kitaab uu u bixiya alrawdaة اlfayxaa fi tawaariikhi الnisa kulu dalik xataa maxamed sidiiq xasan khan wuxuu leeyahay kitaab la yaqaano oo uu ka alifay uu bixiyey ku dayashada wanaagsan gabdhaha mudan in lagu daydo iyo siduu u tilmaamay kitaabka qur'aanka ah iyo sunada nabiga salى اllahu alayh wali wasalam alimaamu dahabi kitaabkiisa loo yaqaano siyaru aclaami nubala markuu u tarjumaysanayey alimaam ismaaciil ibnu yaxya almuzani saaxibu alimaam ashaaficiy raximahum اllahu jamiica ayaa wuxuu yidhi waxaa soo gaadhay buu yidhi ana albikra ma kana tuzafu ilaa wa fii jihaaziha kitaabu mukhtasar lmusaniy waxaa soo gaadhay buu yidhi wakhti gabadha markii guriga la geynayo la aroosayo kitaabka loo soo dhiibo wuxuu ahaan jiray alimaamu almusaniyi kitaabkiisa yidhi gabadhanoo la aroosayo ayaa maxaa la sii siinayaa kitaab baa la sii siinayaa gabdheheenna maanta maxaan siinaa ragow gabdheheenna maxaan siinaa markii aan haddaan guryaha geynayno gabdhow gabdheheenna markaan guryaha geynayno maxaan siinaa waa su'aal da'weyn maxaanse kula dardaarannaa gabdheheenna markaan guryaha geynayno maxaan kula dardaarannaa dardaarankeen siinaa waa su'aalo in dib loogu noqdo u baahan saasuu leeyahay alimaam dahabi fii kitaabihi sir aclaami nubalaa alimaam ismaaciil binu yaxya almusaniy wuxuu leeyahy ana albikra ma kana tuzafu ila wa fi jihaaziha kitaabu mukhtasar almusani waana kitaab ka mida kutubta a'immada shaaficiyada raxmat ullahi tacaala calayhim ajmaciin sidaa daraaddeed bay haweenku nabiga u imaan jireen sala allah alay salam waxay dhihi jireen rasuulka ilaahay ow dahaba arijaalu bixadiiika fajcal min nafsika yowma na'tiika raggii baa maalin walba qaataye annaga maalin noo samee annagana maalin noo samee aanu ku baranno adigana aad nagu barto mimaa callamaka allah wuxuu alla ku baray wax ka mid ah xaaskaaga ma u soo dirtaa meelaha wax laga barto aduse sheekh ma u taha wax ma bartaa inteenna yaa xaaskiisa sheekh waa mise islaamuhu raggooda mashaayikhu ama noqdaan warawi ninkii reerka lahaa bay dhihi sheekhow ma dhahdo islaantaada ma rabo inaad nin u noqoto ma rabo inaad sheekh u noqoto ma samayn kartid islaantu waa inay ogolaato ninkeedu inuu sheekh u noqon karo nimaa saaxiibanna wuxuu iga sheekeeyey waa daashaynaaan yar dhexgeliye islaantiisi buu salaada ku kari waayey waxay tihi faatixada ma aqaano aan ku baro maya bes wuu yidhi bisad baan soo gadanayaa buu yidhi yaanyuur mukulaal bisad ayadaan faatixada barayaa buu yidhi ee maalin walba markaad soo adeegayso qaday nagu leedahay cuntay nagu leedahay biilkan ku darayaa waa inaad suuqa hilib oga soo gadaa yaanyuurtaas maalin walba marka wuxuu bara maxay ku dul akhriya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin islaamtu xaggii jikaday meelahaasa joogtaa cabbaar markuu islahaa danta aad rabta waad gaadhay buu maalintan wuxuu ku yidhi yaanyuuray maanta kala bax kitaabkaa qabee waan kala baxaynaa imtixaan ba lagaa qaadi haddaad faatixada ka soo bixi weydo waa isdaynaynaa laakiin marka hore anaa kugu akrinayo wuu aqri alxamdu lilah rabb اlcaalamiin alraxmaan الraxiim maaliki ywm اddiin ihdina siraaط اlmustaqiim markaasay xagga ka soo dhawaaqday islaanta waxay tidhi war iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin baad ka tagtay kadibna wuxuu yidhi haddaba salaaddu waajiba kuu tahay tuko intaan waxaa is lahaa qolyaha jiifa soo kaceen qofka waa inuu ninku marka waxaan ka wadaa ninku waa inuu ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara marka waa inaad reerkaaga sheekh u noqoto oo reerkaaga barto hal tusaalo yar baan kuu sheegi guriga hadday salaad kugu soo gasho keligaa ha tukanin waxaad dhahdaa soo weysaysta dhammaan adig iyo xaaska macal caruurta mid ka mida adim dheh kadibna islaanta waxaad dhahdaa maanta adaa imaam noo noqonaya maanta islaanta maxaad ku dhahdaa adiga imaam noo noqonaya maantana tuki ani gadaal baa istaagaya waxay ku dhihi maya maya haweenku imaamma noqdaan waa runtaa haye gadaal istaag salaadda markii aad ka baxdaan waxaad ku dhahdaa sida hadda aad iga dambaysay mar kasta iiga dambe saxiibad ma sidaa daraaddeed buu nabigu yidhi sal lla alay slam wuxuu yidhi ijtamacna fi axsanta sala allah alay wasalam nabiga salligiis ikhwaani dadku inay bukhaalo noqdaan maaha nabi muxamed sala allahu calayh waali wasalam markii magiciisa la sheego waa in lagu salliyaa man sallaa calaya salaatan waaxida sala allahu calayhi biha cashra sala allahu alayh wasalam in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiyi ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima qofka nebi maxamed salligiisa badiyana maalinta qiyaamuu u shafeeco qaadayaa ilaahay shafaacada nabiga nagama qadiy sal l slem ijtamacna fii yowmi kada wa kada fii makaani kada wuxuu yidhi meesha meel samaysta wakhtina samaysta anigaa idiin imaanaye nabigaa dhahaya sal allahu alayh wasalam kadibna way kulmeen kadibna nabigu waa wacdiyey sal allahu alayhi waali wasalam walidaalika bay caaishata radia allahu tacaala canha waxay dhihi jirtay yarxamu allahu nisaءa alansaar allah ilaaha u naxariiso gabdhihii reer ansaareed xishoodku ooma diidi jirin inay diintooda fahmaan qisadan maxay ku timid anas bini maalig hooyadii oo la yidhaahdo umu sulaym ayaa iyadoo masaajid ku jira nabiga rasuul ilaahi oo su'aal baan ku weydiinayaaye gabadhu hadday seexato oy riyooto oy wax isku aragto qabiis ba laga rabaa bay tiri gabadhu intay seexato oy riyooto ay wax isku aragto shahwe iyo wax lamida qabays ma laga raba ummu salama oo meesha taagnayd oo nabiga xaaskiisa waadna ceebaysay naga aamu ma annagaa waxa aragna markaasuu nabigu sal ly slam oo ilmuhu muxuu oogu ekaadaa hooyadii ama abtiyaalkii shabah xaggee ka imaadaa ee kaanshuhu xaggee ka imaadaa hadda sir yar baa idiin sheegi lahaa laakiin waa inaad lacag badan bixisaan weeye ninka doonay inuu wiilal dhalo sir baan u sheegi lahaa hadda ilahay baa haya wiilashagow laakiin adduunku waa xeelad sooma mar kale sanadka soo soco insha allah markaasay leedahay caaisho yarxamu allaahu nisaaa alansaar gabdhaha reer ansaareed allah u naxariisto xishoodka ooma diidaynin in ay diintooda ay marka ay fahmaan idan kullu daalika waxaad ka garanaysaa markaa nabigu waa u shegay sal ly slam nacan buu yidhi hadday aragto way qabaysanaysaa idaa ra'at ilma hadday biyaha aragto way qabaysanaysaa buu nabigu yidhi sala allahu alayhi waaali wasalam gabadha la yidhaahdo umu lmu'miniina umu salama mataqaanaa nebi moxamed sala allahu alay wasalam waxay ka maqashay saddex boqol iyo siddeetan iyo toddoba xadiid gabadha la yidhaahdo maymuuna nabiga waxay ka maqashay toddobaatan iyo lix xadiid gabadha la yidhaahdo xabiiba lixdan iyo shan xadiid xafsa lixdan xadiid asmaa binti yaziid waxay ka maqashay koob iyo siddeetan xadiid asmaa binti cumayr waxay ka maqashay lixdan xadiid asmaa binti abi bakar konton iyo siddeed xadiid ummu hani afartan iyo lix xadiid ummu catiya ilaa axaa axaadiidaas ama taariikhda intaa ka fara badan ee aan la soo koobi karin waxaa soo maray xagga cilmiga ayay ka soo mareen gabdhaha muslimaadka xagga cilmiga barashadiisa waxaan rabaa kelimadayda inaan ku soo aruuriyo hadalka badani waxaa ka wanaagsan hadal kooban oo macno leh khayru اlkalaami maa qalla wadalla wax lala yaaba ma aha nabigeenna salى اllah alay slam wuxuu leeyahay man acaala jaariyatayni ana wa huwa fi اljannati ka haatayn qofka laba gabdhood koriya oo weliba ku sabra aniga iyo asaga jannada saasoo kalea isku nahay daris soomaalidu ninku hadduu gabdho dhala muxuu dhahaa wuu guuxaa soomaa wuu qooqaa islaan kaluu raadiya sooma wuxuu dhahaa niyo islaamtu gabdho unbay dhalaysaa nin baa hadda ka hor sagaal gabdhood markay u dhasheen carab buu ahaa iyo islaantii u dhaartay uur bay qaadna wuxuu yidhi sanadkan haddaad gabadh isku dhasho aniga adiga waan kala tegaynaa ogow gabadhi aad bay u fikirtay gabdhaha carabta gabdheheenna lamid maaha gabdheheenna suuq fiican bay guur ku haystaan somada maqan islaanti ninkeeda intuu xanuunsaday mid ooyaya ayadoo ooyeysa mid baa u yimid markaasuu heblahi maxaa kuu dhacay odaygii baa sakaraada bay tiri anaa kuu jooga buu yidhi odaygii baa dhintay mid kale u yimid ayadu oys maxaa kugu dhacay odaygiu inuu dhintimaada maqal miyaa ina lilaahi wa ina ilahi raajicuun laakiin ohinta iska da anaa kuu jooga bay tii war iga tag bay tir waa laga soo kaa horreeyey mar hore gabdhaheenna soomaalida hadda hadday nin iyo xaaskiis khilaafaan kuweel adeerada iyo qaraabada soo gelay waxay dhaheen ninkaa waayo ree hebel miy aha uh-uh. kolka horeba waad foftaan hawowday iska farko annagaaba kuu joogne soo ma dhacdo haway dhacdaa war ciddada aan ka bixi u kaadi bay gabdhaha qaarkood ay ku baryo toban ciddada un aan ka bixi u kaadi soo ma laakiin gabdhaha carabta la mid maaha gabdhaha carabta naagta hadii la furo khatar waay mar alle markii isbitaalki la geeyey ayay gabadhii oohin ka bixi weyday oohin dhakhtaradii baa tihi ma iga sheekayn kartaa qisada waxaad la oy